alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin sala allah wslama wbaarak cla nabiyina muxamadi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu dersigeennan waa kii labiyo tobnaad ee ka mida kitaabkii xisnu lmuslim min adkaari اlkitaabi wasunna oo iska lahaa doctor saciid ibnu caliy ibni wahfin alqaxطaani raximah اllahu tacaala waxaan dhexda kaga soo jirnay salaada qofku ataxyaadkeeda dambeeto intuusan ka bixin salaamo naqsigana uusan gaarin ducadii iyo adkaartii uu akhrisanayey waxaynu soo gaarnay ducada sagaalaad xadiidka muxjan allaahuma allahayow innii anugu asaluka waxaan ku weydiisanayaa yaa allaahu allow biannaka adugu alwaaxidu allaha keligiisa inaad tahay al alaxadu ee keligiisa assamadu addoommadu dhibkooda ay ula qasdaan alladii allahaasoo lam yelid aan wax dhalin walam yuulad aan la dhalin walam yakun uusan ahayn axadun qofna kufuwan mid u dhigma lahu asaga an taqfira inaad ii dhaaftid lii aniga dunuubii dembiyaashayda innaka adugu anta adiga alqafuuru allaha dembiga dhaafa ah alraxiimu ee naxariista badan alla dembidhaaf badan ee naxariis badan allah waa allaha daniga ah oo khalqigoo dhan ay asaga u baahan yihiin waa samad wax allaale waxaa xawaa'ija asagaa loola qasdaaya baahi lam yalid walam yuulad waa ilaaha asal iyo farac midna aan lahayn macnaha asal waalid waalidou ka soo askumayna ma leh ilmo uu dhalayna ma jiro ilaahay subxaana wa tacaala waa ka hufan yahay sababtoo ah ilmo iyo awlaad iyo usuul qofku inuu yeesho aabba iyo hoyo uu ka soo farcama baahi baa keenta ilaahina waa qani walam yakun lahu kufuwan axad waxay ku tusinaysaa cid ilaahay waxlale inaysa jirinoo koonkan maamulkiisa iyo lahaanshihiisu ilaahay keligii uu leeyahon cidna lalahayn ilaahiga awooddaas loo waxaan ku weyddiisan inaad dembigayga dhaaftid inaka anta alghafuur raxiim allaha ghafuurka oo dhaafid badanaha ayaa tahay alraxiimu ee naxariis badanaha ah nasaa-i baa xadiidkan wariyey iyo axmed xadiidka tobnaad ee baabka waa xadiidka anas ibnu maalik wuxuu nebigu odhan jiray allaahuma allahayo dadkana baray innii anugu asaluka waxaan ku weydiisanayaa bianna laka adiga inuu kuu sugnaaday darteednaan kugu weydiisan alxamda mahad laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaana maba jira ilaa anta adiga maahane waxdaka keligaa xaalaa tahay laa shariika cid wax kula wadaagtaana laka adiga ayna kuu sugnaan almannaanu allaha galladaysiga badan oo abaalka iyo nimcooyinka badan khalqigiisa u galay yaa badiica samaawaati samaawaadka abuurkooda allihii bilaabayow iyo wal ardi dhulalka oo aan cid kaga horraysay uu kaga dayanaya ay jirin yaa daljalaali allah weynanka u saaxiibkaho wax kastoo weyn ka weyn iyo walikraami maamuuska iyo sharafta yaa xayu allaha nool nolol asaga munaasab u ahoontan bani aadamka shabihin yaa qayuumu allaha qayuumka ah ee addoommadiisa maamulkooda u taagan oo ku filaadayo innii anugu asaluka waxaan ku weydiisanayaa aljannata janna ayaan ilahu ku weydiisan wa acuudu waxaan kaa magangelayaa bika adiga minannaari naar ayaan kaa magangelayaa xadiidkaa waxaa ku jira ismullaahi alacdam oo ah ilaahay haddii wax lagu barya ilaahay uu ajiibo haddii wax lagu weyddiistana alla uu bixiyo xaggeebuu kaga jiraa ma yaa xayu yaa qayuumba ma yaa daljalaali walikraamba ma laa ilaaha ilaa antaba culimmadu waa ku kala aragti duwan yihiin si kulligoodba kala aragtiduwanaantooda looga baxo xadiidkao dhan qaybtan oo dhan ducada wada akhriso ahlu sunanka ayaa xadiidkan wariyey waana xadiid ilaahay sifooyinkiisa lagu baryayo wuxuuna ina tusinayaa intaadan ilaahay baryin inaad horta ilaahay ammaantid ilaah waxaan kuu baryayaa magacyaashaada wan wanaagsan iyo sifooyinkaaga wan wanaagsan ilaahay oo dhulka abuuray oo cirka abuuray oo maamulkooda u taagan oo samaawaadka aska leh oo akhriye adduunba leh oo addoommadiisa maamulkooda u taagan oo qayuumka ah oo aan xaq lagu caabudaa jirin ilaa ansaga ma ahane ilaahay waxaan ku muraadkaas muraadkaaga markaa sheeganaysa waa laga aqbalayaa laakiin aqbalkaa waxaa laga yaabaa markaasba inuu kuu soo degdego waxaa laga yaabaa in dib lagugu dhigo wakhti aadan maanta ahayn lagu siyo aad uga baahi badan tahay waxaa laga yaabaa balaayo kugu soo socotay in lagaaga dafciyo adigu aadan warka haynin inaan laga aqbalinna waa suurtagal oo waddadii lagu aqbali lahaabaadan marin oo adkaarta waad akhrisatay laakiin adaan istaahilin in wax laga aqbalo ducada koob iyo tobnaad waa xadiidka burayda allaahuma allahyow innii anugu asaluka waxaan ku weydiisanayaa biannii anugu ashhadu waxaan qirayaa annaka adugu anta adiga allaahu alla inaad tahay laa ilaaha macbuud xaq lagu caabuda aan jirin ilaa anta adiga maahane alaxadu allaha keligiisa inaad tahay assamadu ee dhibaatooyinka iyo baahida loola qasdo oo lala aado loo sheegto alladii allahaasoo lam yelid aan waxba dhalin waxba uma baahnaba walam yuulad aan la dhalin cid waalid aho ka sarraysaana ma jirto oo ilaahay subxaana wa tacala la odhanaya ilaah bay dhashay walam yakun ma aha axadun qofna kufuwan mid u dhigman lahu asaga xadiidkan abu daawuud iyo tirmidiba way wariyeen ibnu maajah iyo nasaa'i axmedna wuu wariyey nebigu ninbuu maqla ducadan ku ducaysanaya markaasuu dhaarta nebigu sala allahu caleh wasalam waladii nafsii biyadihi ilaahiga naftaydu gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartaye laqad sa'ala allaha bismihi alacdam wuxuu ilaahay wax ku weydiistay magiciisii weynaa alladii idaa duciya bihi ajaaba wa idaa su'ila bihi acda magacaasoo haddii lagu baryo uu ajiibo haddii wax lagu weydiistana uu bixin jiray ilaahay subxaana wa tacaala ma asamadba ma waxa weeyaan anta allaahu laa ilaaha ilaa antaba ma alaxad ba ilaahay baa ka warqaba kuu yahay laakiin asagana la imo intaad xifdid ku weydiisa ilaahay aladkaaru ducada la akhrisanayo bacda asalaami marka laga salaamo naqsado min asalaati salaada qofkii markuu salaada ka baxo ducaduu akhrisan lahaa xadiidka koobaad ee baabkaani waa xadiidka hawbaan astaqfirullah astaqfirullah astaqfirullah ayuu odhanaya alaaan saddex jeer alaaantaa meesha ku qoran waa sah astaqfirullah astaqfirullah astaqfirullah saddex jeer buu qofku odhanaya oo salaad buu qofku ka baxay dembidhaafka ilaahay uu weydiisanayaa maxaa waaye waxaa dhici karta salaadaada gaboodfal iyo kagaabin inuu jiray sidii habboonaydaadan u gudan ilaah wixii aan ka gaabiyaan dhaafid kaa weydiisanaya iyo dunuubta kaleba allaahuma allah yow anta adiga assalaamu allaha wax badbaadiye ah oo khalqiga iyo unkoo dhan badbaadiya assalaam waxaa labaadoo assalaam ah allaha asagu ceeb iyo xumaato iyo nuqsaan iyo dhimanaanoo dhan ka hufan wa minka xaggaaday ka ahaatay assalaamu nabadgeliyu tabaaragta khayrkaagii ayaa batay yaa daljalaali allaha weynanka u saaxiibka iyo walikraami maamuuskow xadiidka muslim baa wariyey wuxuunayna tusinayaa ilaahay subxaana wa tacaala asaga umbaa salaam ah wax ceeba male iyo nuqsaan asaga umbaa salaam ah wax allaala waxa nabadgelye iyo caafimaad la haystaa xaggiisay ka ahaato khayrkiisa ayaa badan waa allo weyn waa la ammaanayaa ilaahay subxaana wa tacaala ducada labaad ee baabkan wuxuu qofku odhanayaa laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu alla maahane waxdahu keliya xaalo uu yahay laa shariika cid wax la wadaagta lahu alla uma sugnaan lahu alla waxaa u sugnaaday almulku boqortooyo walahu alla waxaa u sugnaaday alxamdu mahad wahuwa allana calaa kulli shayin wax waliba qadiirun midka kala weeyaan alaaan saddex jeer buu sidaa odhanaya allaahuma allah yow laa maanica diida uma sugnaan limaa shayga acdayta adugu aad bixisay walaa mucطiya wax bixin karaa ma jiro limaa shayga manacta aduu aad diidday walaa yanfacu wax u tari mayso daljaddi midka sharafta u saaxiibka minka xaggaaga aljaddu sharaftii wax u tari maysa bukhaariiyo muslimba way wariyeen ibnu cuthaymiin baa wuxuu leeyahaa oo xadiidkan uu ku ishaaray wuxuu leeyahay xadiidkan wuxuu ina tusinayaa manaa ibnu taymiya ka wada ibnu taymiya wuxuu leeyahay xadiidkan wuxuuna tusinayaa oo nebigu ku caddeeya laba asal oo waaweyn laba asal oo waaweyn ayuu xadiidkanu ka warramay midkood waxa weeye waa rubuubiyada ilaahay subxaanah oo waa maxay wax waxbixin kara waxna diidi kara mutlaqan oo aan allah ahayn ma jiro ah huwa anlaa mucطiya limaa manaca allaahu wixii alla uu diiday ruuxna ma soo qaadi karo walaa maanica limaa acطaahu allaahu wixii alla uu bixiyana cidima diidi karto cidaan asaga ahayn marka lama tala saaranayo cidaan asaga ahaynna wax lama weyddiisanayo waa wixii damcan ilaahay awooddiisa iyo khaaskii asagu khasaa'istiisa ka mid a ah maslada labaad oo asalka labaad uu caddeeyey waxa weye xadiidkaani waa uluhiyada ilaahay towxiid ululuhiya oo ah waxaa anfacaya qofka iyo waxaan anfacayn buu xadiidku kala caddeeyey oo wuxuu xadiidkaanu sheegay qofka si kastoo loo siiyo xoolo ama adduunyo ama madaxtinimo waxaa la siiyey ilaahay agtiisa inaysan waxba u taraynin cadaab ilaahayna aysan ka badbaadinayni ilaahay subxaana wa tacaala daacadiisa iyo diintiisa iyo iimaanka iyo rasuulka rumaynta uu rumeeyey unbaa ka badbaadinaya xumaatada laakiin haddaad hantila tahay walaa yanfacu daljaddi minkaljaddu ishaaraya walaa yanfacu daljaddi minkaljaddu adduunyadan dadka ugu hantida badan oo ugu magacaroon dadka agtooda say u arkaan haddaysan hantidoodii iyo magacoodii diinta ilaahay aysan ugu cibaadaysan alle oo ariiqi rasuulka aysan raacin hantidaana waxu tari mayso taa kalna waxu tari mayso sida awgeed buu ducadaa nebigu badin jiray sal اllahu alayh waalih wasalam xadiidka saddexaad ee baabkan cabdulaahi bnu zubayr baa wariyey laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waa xadiidka cabdulahi bnu zubayr laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu alla maahane waxdahu keliya xaalo u yahay laa shariika cid wax la wadaagta lahu alla uma sugnaan lahu alla waxaa u sugnaaday almulku boqortooyo taama walahu alla waxaa u sugnaaday alxamdu mahad dhammaystiran wahuwa allana calaa kulli shayin wax waliba qadiirun midkii kara weeye walaa xawla xeelaad malihiin walaa quwata awood malihiin ilaa billaahi alla maaha kaalmadiise laa ilaaha macbud xaq lagu cabdaa ma jira ila allahu alla maahane walaa nacbudu caabudi mayna ilaa iyaahu asaga maahane lahu asaga waxaa u sugnaaday annicmatu barwaaqo hadday tahay barwaaqadaasi mid daahira ah oo muuqata iyo mid qarsoon hadday tahay barwaaqo adduunyo iyo hadday tahay barwaaqo aakharo intaba allah iska leh walahu alla waxaa u sugnaaday alfadlu ixsaan dheeraada iyo darajooyin uu dadka siiyo walahu alla waxaa u sugnaaday alhanaa'u ammaan alxasanu ee wanaagsan laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ila allaahu alla maahane mukhlisiina xaalaanahay kuwa u baraxtiraya lahu alla addiina diinka walow kariha haba karaahsadeen alkaafiruuna kuwa gaaloobay inaan mukhlisiin nahay oo ilaahay cibaado u baraxtirayna ha karahsadeen inaan caabidiin nahay oo ilaahay caabudayna haba karahsadeene annagu ilaahay keligii baan caabudaynaa diinkana u baraxtiraynaa iyo cibaadada muslim baa xadiidkan wariyey xadiidka afraad ee baabkan abu hurayra iska leh wuxuu qofku odhanayaa subxaana allah ilaahay baa xumaatay iyo ceebba ka hufan walxamdu lilaah mahadina allay u sugnaatay wallaahu alla ayaa akbaru weyn iyo saddex jeer booranaya laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ila allaahu alla maahne waxdahu keliya xaalo u yahay laa shariika cid wax la wadaagtaa lahu alla uma sugnaan lahu alla waxa uu sugnaaday almulku boqortooyo walahu alla waxa uu sugnaaday alxamdu mahad wahuwa allana calaa kulli shayin wax walba qadiirun midkii kara weeye muslim ayaa xadiidkaa wariyey wuxuuna sheegay xadiidka akhirkiisu man qaala dalika dubura kulli salaat salaad kasta gadaasheeda qofkii sidaa yidhaahda oo soddon iyo saddex jeer tasbiixsada alxamdu lilah yidhaahda wallaahu akbar yidhaahda marka boqolaanna ku khatima laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir qufirat khataayahu dunuubtiisii la dhaafayaa oo la qarinaya wain kaanat mila zabadi اlbaxri badda xumbadeeda iyo abuurkeedoo kaleba ha la ekaato dunuubtiisuye wax allaala wuxuu dembiga asaga ilaahay ka dhexeeyay halkaasaa lagu dhaafaya uu ka galay diinta alle ou ilaahay ka galay wuxuu ducada shanaad ka dhigayaa waa xadiidka cuqbat bnu caamire bismi illaahi اraxmaan اraxiim qul huwa allahu axad allahu samad lam yelid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad waa suuraddan hadda macnaynaynay bismi illaahi اraxmaan اraxiim maa soo macnayna qul waxaad dhahdaa nebi moxamedow huwa arrinku wuxuu yahay allaahu alle axadun keligii inuu yahay allaahu alle assamadu midka dhibaatooyinka loola qasda weeye lam yelid wax muusan dhalin walam yuulad lama dhalin walam yakun ma ahaan axadun qofna kufuwan mid u dhigma lahu alle ayib xadiidka cuqbat bn caamir wuxuu ahaa amar inuu nebigu bixiyey sala allah calayh wasalam qofkii mucaawadataynka iyo suuraddan akhriya salaadaa gadaasheeda ama akhri ahay ibnulqayim baa wuxuu leeyahay suurat likhlaas nebigeennaa sheegay sal allahu caleh wasalam tacdilu ulu alqur'an qur-aanka saddex meelood marka loo dhigo meel ka mida ayay u dhigantaa markaasuu wuxuu leeyahay sababtu waxaa weeye ismiga samad ah allahu samad wuxuu sugayaa dhammaystiran oo dhan ilaahay inuu leeyahay ilaahay kuf'i iyo cid u dhigta in laga anfiyey oo la yidhi walam yakun lahu kufuwan axadna waxay ku tusin ilaahay in laga tansiihiyo laga hufo uu ekaansho cid u eg aysan jirin cid u eg ilaahay ma jirta macnaha alaxad erayga ah qul huwa allaahu axad erayga ah wuxuu eraygaasi anfinayaa oo diidayaa ilaahay cid wax lale inay jirto taasina usuushaa saddexdaana waxaa weeyaan majaamicu tawxiid keliyeelidda ilaahay la keli yeelo meesha ay ku kulantayna waa saddexdaa cid waxlala ma jirto kow wuxuu leeyahay kamaal iyo dhammaystiran buuxa labo allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ka hufan yahay cid u eg iyo cid la miaala intaba waa ka hufan yahay qofkii marka taas akhriya oo la yimaada salaadaha gadaashooda caawadatooyinka dubuur kulla salaati qofkii akhriya aajarahu allaahu ilahay baa badbaadinaya ilahay subxaana wa tacaala ayaa badbaadinaya ilaahay baa jeclaanaya oo nebigeenna sala allahu caleh wasalam saxaabadiisa nin ka miduhu ah, maalin walba wuxuu samayn jiray markuu tukanayo faatixada markuu dhammeeyo qulwalluu ku xijin jiray war qulwallo maxaad ku arkoota waan jeclaha jacaylka aad ilaahay kugu jannaynaya baa nebigu yidhi sal alla alih wasalam bismi ilahay magaciisaan ku bilaabaya allihii arraxmaani naxariista guud ahaaneed khalqiga gaarsiinayey alraximi midda gaarkaana muminiinta u naxariisanayay qul waxaad dhahdaa nebi muxamedow acuudu waxaan magan gelayaa birabbi alfalaqi dhambalka allihiisa rabbigii iska lahayo waaga barinayay oo kala dhambalayay min shari maa shay sharki ayaan ka magan gelayaa khalaqa alla uu abuuray wa min shari khaasiqin habeenka mugdigiisa ayaan ka magan gelayaa ilaahay idaa goortii waqaba habeenku uu galo oo mugdigaasu soo galo wa min shari nafaafaati kuwa afafuufa sharkooda ayaan ka magangelayaa filcuqadi guntimaha dhexdooda wa min shari xaasidin kan waxasda sharki ayaan ka magangelayaa alleh idaa xasada markuu waxasdayo afar shar baa nebigu aayaddan wuxuu sheegay oo la yidhi ilaahay ka magan sharka koowaad waa shar caam ah min shari maa khalaq wuxuu alla abuuray sharkoodan ilaahay ka magangelaya waa shar caama marka damcan waa wixii shar leh haddana waxaa la bilaabay saddex shar oo kaleeto oo ah min shari haasiqin idaa waqab kow wa min shari nafaathaati fi lcuqad labo wa min shari xaasidin idaa xasad saddexdaasna waa la sheego dib baa laga raaciyey ayib marka wax allaala wixii shar lahaa ilaahay laga magangelayaa sharkooda makhluuqad aan shar lahayn baa jiro ambiyada ilaahay iyo malaa'igta iyo jannada iyo ay ka mid yihiin sharkooda ayaga dee sharba ma leh ilahay laga magangalo laakiin wixii shar leh ayaa ilahay laga magangelaya subxaana wa tacaala waxaad ilaahay ka magangelaysaa hameenku markuu mugdiyoobo wixii sharahayo imaan lahaayo wax badan waxaa imaanaya cayayaanka iyo xasharaadka iyo shaydaanku waxa weyaan ciidamadiisa soo daadinahay ilahay ka magangal kuwa wax gungunta oo wax sixiro sixirkooda ilahay in laga magangalo qofka xaasidka ah xasadkiisana ilahay in laga magangalo xaasidka waxaa la yidhaha xasadka waa karaahatu nicmat illaahi cala alkhayr qofku inuu karaahsado ilaahay barwaaqadiisa inuu helo qof kaleeto sidaa awgeed buu qofka xaasidkahay waxaa soo gelaya qofkun odhanaya ilaahayow qofkaas waxaas ka zuuli ama inuu u saciyo qofkaa nimcadii ilaahay siiyey inay ka zuusho ama inuu karaahsado uu nicib yahayba oo qofkaasu see barwaaqadaa ku haysan karaa wuuba nicib yahayba intuba waa xasad ilahay baa laga magan galaa bismi illaahi araxmaan iraxiim qul acuudu qul waxaa dhahda acuudu waxaan magan gelayaa birabbi nnaas dadka allihii lahaa ayaan magan gelaya melikinnaasi dadka boqorkooda ayaan magan gelaya ilaahinnaasi dadku macbuudka caabudayeen ayaan magan gelayaa min shari lwaswaas kii wax waswaasinayay sharkiisa alkhannaasi ee dhuundhuumanayay alladii kaasoo yuwaswisu waswaasinayay fii suduuri nnaasi dadka laabtooda min aljinnati jin iyo wanaasi dad daahirkan sida ka muuqata fii suduuri naasi waa bani aadamkao keli ah laakiin waa la sii caddeeyey haddana waxa lii min aljinnati wannaasi dadkii iyo jinkiiba waa la sheegay bacda kulli salaatin salaad walba gadaasheeda ayuu qofku la imaanaya abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa'iba xadiikan way wariyeen xadiidkan way wariyeen marka jinka iyo dadkaba waxay leeyihiin kuwa wax waswaasiya oo shubugooyin dadka ku fura oo tawxiidka iyo caqiidada ka waswaasiyo oo salaada ka waswaasiyo oo kalsoonida ilaahay ay ku qabaan ka waswaasiya intaba ilahay ka maqanka sifooyinkiisaa ilahay lagu baryaa rabbi malik ilaah ayaa ilaahay lagu baryayaa subxaana wa tacaala waswaaskuna waa xanuunnada xun oo bani aadamka ku dhaca waana shayddaanku waxyaaluhu jecel yahay oo dadka kaga faa'iidaysto dadka qalbigoodana ayuu raadinayaa mar hadduu qalbiga kaa dego jawaarixduna way raacayaan laakiin qalbigaa hadduu kuu fiyow yahay qalbigaa fiyuubay xubnuhu waxay u noqonayaan kuwa taageeroo raaca sidaa ogeed qalbigaaga ilaasho towxiidka ku ilaali oo diinta ilaah ku ilaali oo caqiidada mabda'a saxdaa ku ilaali oo taacada nebi moxamed ku ilaali sal allah calayh wasalam wallahu aclam sal allah wslam wbaarak cala nabiyina moxamedi waaalihi wsaxbi